بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله في كتاب التفسير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة qaala xadaanaa cabdة bnu sulaymaan can hishaam ibni curwata bni zubayr can abiihi abihi curwa bni zubayr can caaishata um اlmu'miniina radia allahu canha fii qowlihi caza wajal fii tafsiiri qowlihi ilaahay qowlkiisa caza wajal uu yidhi id jaa'uukum min fawqikum waxaad custaa id wakhtigii jaa'ukum aynii imaadeen gaaladu min fawqikum dhinaca kore aynaga imaadeen oo madiina awaali iyo waxay leedahay sawaafil bay leedahay dhinaca kore markay inaga imaadeen nimankii reer bani qurayda ee yahuuddaha ee nabiga iyo muslimiinta heshiiska iyo ballanta la lahaa in magaaladan aan lagu dagaalamin oo dagaal ayna keenin bal ee heshiisku wuxuu qorayay in lala haado difaac mushtarak magaaladan la wada difaacdo hadduu cadow khaarija soo weeraro cahdigii iyo ballantii bay buriyeen ayaga iyo niman layidhaahdo nin la yidhahdo cuyaanatu binu xisn alfasaari niman reer binu fasaara uu hogaaminayo yaa dhinaca kore ka soo istaagay oo dagaalkii ka soo galay wa min asfala minkum dhinaca hoosena markay inaga imaadeen waa quraysh oo abuu sufyaan ibnu xarbi uu hogaaminayo iyo niman la yidhahdo qadafaaniyiin oo reer qadafaan la yidhaahdo kuwaana xagga hoose ka yimaadeen magaaladay madiine ay weerar ku soo qaadeen xisaar iyo go'doomin bay ku sameeyeen wa waid zaaqat alabsaaru aragyihii markay iisheen oo qasadkii iyo wixii lagu yaqaanay iyo qaabkii loo yaqaanay ay khilaafeen oo indhataag uu imaaday walbahaar iyo murug darteed wa balagat alquluubu quluubtuna ay gaadhay alxanaajira dhuunta iyo kalxamaha ay ku dhowaatay qalbigu inuu bannaanka u soo baxaba oo argagax badan uu dhacay oo munaafiqiintu ay wax badan ku hadleen oo muslimiintii qaarkoodna xoogow cabsi ah ay gashay wakhtigaa xusaa la leeyahay watadunnuuna billaahi yadunuuna wax badan oo malo ah oo xagga alla aad malaysateen oo wanaagsaneenna waa dhacay oo ay laheen shaam iyo ciraaq iyo dhulkaasaan furanaynaa nabigu lahaa haddana midkaana kaadida iyo musqusha bannaanka inuu u baxo waa ku adag tahay marka maalintaasi maalin xaraj oo culays badan bay ahayd oo gaaladu ay muslimiinta culays saareen ilaa shan iyo toban kun oo ciidan ay wateen oo magaalada ku soo weerareen muslimiinta iyo nabiga sala allahu aleyh wasalam marka loogama bixin magaaladii fikraddii nabiga wuxuu qaatay salmaan alfarisi qaswat alaxzaabna waa la yidhaahdaa litaxaasubi alkufaar gaaladaas soo bahaysatae meelo badan ka yimid daakhil iyo khaarijba qaswatulkhandaqna waa la yidhaahdaayoo ateenadii iyo dhufayskii baa waxaa laga qoday magaaladan madiina dhinacii ka bannaaneed ay ka soo geli kareen fardaha li'anna madiina maxruusa weeyaan xagga allah laga ilaaliyey waxaa ku wareegsan xaraad alxarra asharqiya iyo xarqa alqarbiya xaraadka ayaga ah waa dhagaxyo madmadow oo fiiqfiiqan oo farduhu ayna ku socon karin dhinacii marka maka dhinacaan ahayn bay ka soo galeen way ka soo wareegeen intaasaa marka la qoday oo salmaan alfarisi uu yidhi markaan yar raay sidan oo kale cadowga waxaan kula dagaalamnaa xarbulcisaabaat magaaladaada ma baxno marka waxaa la qoday wax la yidhaahdo akhkuduud baa la qoday iyo godad waaweyn baa la qoday si fardaha gaalada aynu soo gudbin wixii soo istaagana leebka loogu dhufto oo halkaa looga difaaco dagaal weyn ma dhicin xoogo munaawashaada iyo leeb laisku ganganay baa dhacday oo bacdu saxaaba ay ku dhaawacmeen ka sacd bni mucaadin radia allahu canhu sayida aws laakiin dagaal weyn ma dhicin mid baa isku dayay camru bin wud la yidhaahdo oo min shujcaani alcarab ragga ugu geesaysana ah baa dabca inuu faraskiisa soo jiiro waxaa u baxay cali bin abi aalib radia allaahu canhu madaxuu safka seeftii kaga dhuftay halkii buu ku halaagsamay wartajaza calayhi cabada alxijaarata min safaahati raayihi wacabadtu raba muxamadin bibayaanin gabaygaasuu ku dulqaaday intuu madaxa ku dhuftay marka maalinta ayadaa dagaalkii wax weyn ma dhicin laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ka qaaday muslimiinta culayskii wa kafa allaahu mumina alqitaal junuud aan la arkaynin oo dabeelo iyo qabow iyo malaa'ig ah oo ruux bay ku sii daysay baa ilaahay keenay markii dambena waa kii ay qaxeen oo ay carareen markay tageenna bani qurayda yahuuddii magaalada deganeed ee ballantii ka baxday waa kii lagu gadoomay ee la baabi'iyey ee la laayey bixukmi sacad ibni mucaad radi allah canhu xukunkiisii almuwaafiq bixukmi almaliki min fowqi sabci samaawaat waafaqsanaa xukunka ilaahay ayaa lagu xukumay inta dagaalamaysay ama hubqaadka iyo gaashaanqaadka in la laayo haweenkii carruurtana la qafaasho qaala xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana cabd bnu sulaymaan xadaana hishaam can abi can caaisha fii qowlihi tacaala wain imra'atun khaafat hadday gabadh ama islaan ka cabsato min baclihaa ninkeedii ooga baqdo nushuusan naceeb inuu xoogoo ka yarsantaago yar nacab yahay aw icraaban ama jeensi uu ka jeesanayay ka dareentay inuu ninkeedii uuna jeclayn oo uu muxoogow yar nacab yahay oo uu diidan yahay oo uu ka jeesanayo dhaqankii iyo macaamiladii iyo lajooggii iyo manqaxii iyo lanoolaashadii iyo wixii lagu ogaayay jeceel ahaa ayay dareentay inuuna ku jirin oo xoogow ka yar leexday aayadda ayadda ayay caaisho ka warrantay qaalad waxay tidhi unsilad waxaa lagu soo dejiyey filmar'ati fii sha'ni almar'a haweenay xaalkee takuunu cinda arajuli nin agtiis ku noola nin baa qaba fatatuulu waxaa dheeraanaysa suxbatuha la saaxiibiddeeda ninkaasi muddo badan bay zawj u ahay zawjo u aheedo la noleed fa yuriidu wuxuu doonayaa talaaqaha inuu iska furfuraba xoogow qalbigiisii iyo maxabbadii iyo jaceelkii inay duqowday ama inay xaalado kale ku soo biireen calaa kulli xaal wuxuu rabaa inuu iska furo oo istibdaala zawjin mxuu aha haween kale uu ku badasho fa yuriidu dalaaqaha fataquulu markaas iyadana way garanaysaa way garatay waxay leedahay laa tudalliqnii niyow ha ifurin wa amsiknii iska kayhayso oo iska kaydaa nikaaxii iyo caqdigii cismadii iiddaa aan iskaga jira guriga wa anta adiguna fii xillin xalaal baad u tahay minii xaggayda waan kuu xalaaleeyey xuquuqdaydii wax nafaqa ah iyo wax muxuu aha mabiid iyo bari ah oon kaa rabo oon kuu shardin ma jirto waan kuu cafiye sulxi weeyaan wa sulxu khayr heshiiskaasay la gashay fa nasalat haadihi alaaya aayaddanaa soo degtay inay heshiis heshiin karaan oo dhexdooda heshiiskaas ay ku wada joogi karaan inay gabadhu ka tanaasuli karta xuquuqdeedii haddii kale hadde ninku wuxuu xaq u leeyahay inuu iska faaruqo oo hadduu nin kala guursan iyo hadde iskeed u noolaanba ninku kuma khasbano naagta inuu qabo kuma khasbano haddii raqbe iyo ayna jirin maciishadii iyo mucaasharadii hadday ku adkaato waa iska furi karaa ayaduna waxay dhihi kartaa war waxa aad raadinaysa ee mucaasharaad kumaba haystee miyow furin way dhihi kartaa qaala xadaana abuu quray moxamed bn alcalaa xadaana abu usama xamaad xadaana hishaam can abi can caaisha fii qowlihi caza wajal ilaahay qowlkiisa wayn imra'atun khaafat hadday baqdo min bacdiha nushuusan ay ka baqdo naashisnimo ninkuna nushuus waa la imaadaa naagtuna naashaza way la imaataa oo naagtu iyaduna arrimahaas hadday la timaado qaabka lagu xallilaa qur-aanka ka hadlay in la wacdiyo ama ma ahee laga hijroodo haddii kale la garaaci karo haddii intaa ka weynaatana ehelkiisi iyo ehelkii gabadha intii loo diro ay ka soo gaadhaan go'aan halkaasaa la gaadhaa qaalad waxay tidhi nasalat fi lmar'ati waxay ku soo degtay aayadda naag takuunu cinda arajuli nin agtiis ahaan falacallahu waxaa dhici allaa yastaktira minha inuuna badsanin agteeda iyo la jooggeedii iyo howlahii uu ewel ku taqaanay wa takuunu lahaa suxba suxba dheerra way dhex martay iyo wawaladun carruuroo inay meeshii reerkii la dumiyo ay ka tagto oo caruurtii wixii ay kala fakadaan ma jecla fatakraha waxay nacaysaa an yufaariqahaa inuu faaruqo furo fataquulu lahu waxay ku leedahay anta adigu fii xillin min sha'ni niyow soo dhowow xalaal buu xaalkayga iyo sha'niga iyo arrimahay waan kuu xalaaleeyey waxba kuma haysto xaqaygii waan kaaga tanaasulay sawda binti zamca gabadha dhihi jira nabiga u qabay calayh salaam oo markay khadiijo ka dhimatay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga markay khadiijo ka dhimatay ayuu guursaday sawda binta zamca iska fadhiiso sawda binta zamca marka gabadhaasi ayaa waxayna ahayd qof garoob uu ku guursaday nabiga calayhi salaam aakhirkii dambe nabigu inuu iska furo ayuu damcay markaase waxay ta nabi alla wahay furin habeenkaygii iyo aniga kalkaygiina caaishaan ogu daray caaisha yaan ogu daray oo nabiga gabadh yaro uu nabiga calayh salaam gabadhnimo ku guursaday oo uu jeclaa ahayd qaala xadaana yaxya binu yaxya aqbarana abu mucaawiya can hishaam bni curwata can abihi qaal qaalat lii caaishatu waxay gu tidhi yabna uktii walaahay walaashay asma binta abubakar wiilkeediiow curwow umiru waxaa dadkii la amray an yastakfiruu liasxaabi nabiy saxaabada nabiga inay u dembi dhaaf dalbaan ooy u duceeyaan ayaa la amray fasabuuhu markaasay caayeen waa kaafiya kala dheeri waaladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina qiila liladiina aamanuu rabbana innaka ra'uuf raxiim dadka gadaal ka imaanaya muhaajiriin ansaar marka laga sheekeeyey dadka fayga iskale iyo haniimada iyo fayga ayaa waxaa lihi kuwa ka dambeeyey ee mu'miniinta ana waxay dhahayaan ilaahu annagi iyo kuwii naga horreeyey islaamka nooga horreeyey ilahu noo dambi dhaaf <clears throat> qalbiga annaga cadaawad iyo xiqdi ha gelinin dadka mu'miniintaha qalbiga annaga yuunan cadaawadi xiqdi gelin saasay dhahayaan inay u duceeyaan baa la amray markaasaa kuwii gadaal ka yimid waxay sameeyeen duca iska dhaafeen fasabuuhum way caayeen waa markii caaisha wey waxaa hadlaysa caaisha oo saxaabiyad jaliila ah ayaa arrintaa ka hadlaysa waa markay dhacday in reer masar qaar ka mida ay cufmaan binu cafaan radia allaahu canhu weerareen wax ka sheegeen qaar reer shaam ahna ay caliy bin abi aalib wax ka sheegeen nimankii xuruuriyada ee khawaarijtahaana saxaabadoo dhanba ay wax ka sheegeen markaas way marka ay yaabtay oy tidhi umiruu an yastakfiruu liasxaabi nabiy fasabuuhum saxaabada nabiga u duceeyaa lagu ogaayo way caayeen alimaamu maalik ullah aayaddaas wuxuu ka qaatay qofkii saxaabada wax ka sheega inuunan qaniimada fayga la yidhaahdo qaybta fayga ah ee dagaalla'aan lagu soo qabto inaan waxba laga siinaynin li'annahu shardiga la shardiyey waxaa weeyaan kuwa gadaal ka yimid in la siiyo fayga yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan saasaa shardi ah waa inay u duceeyaan hadday u duceyn waayaana wax ka sheegaan waa lagu hoojinaya tayga ayuu yidhi waana waxa weeyaan fahm aad iyo aad u qiim badan waxaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana abu saama xaddaana hishaam bi hada lisnaad milah qaala xaddaana cubaydullah bn mucaad alcambari xaddaana abi xaddaana shucba can ilmuqiira bni nucmaan can saciid bni jubayrin qaala wuxuu yidhi ikhtalafa ahlu lkuufa reer kuufa iskhilaafay ikhtalafa waxaa iskhilaafay ahlu lkuufata reer kuufa fii hadihi alaaya fii tafsiiri hadihi alaaya aayaddan isku khilaafeen ilahay uu yidhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannam qofkii qof mu'mina kas u dila jazihiisa iyo abaalkiisa meesha la gelina waa jahannamo arrintaas ayada cuquubaad fara badan isabadhaxaysay oo ilahay inuu caroonaayo oo naarta ku waarayaan cadaab cadiim ay leeyihiin ayadda ayada ah ayay isku qabteen toobad wuu leeyahay qofkii qof dila iyo malaha faraxaltu wuu leeyahay saciid binu jubayr wuxuu leeyahay waan rartay raxaltu waxaan u rartay oon u safray ila bni cabaas cabdulaahi bnu cabbaasoo basra jooga ayaan u tegay buui fasa'altuhu canhaa aayaddan tafsiirkeedaan weydiiyey iyo qofka qof dilaa toobad ma leeyahay faqaala wuxuu yidhi laqad unzilat waxaa la soo dejiyey aakhira maa aayaddan ayadaa waa la soo dejiyey aakhira maa unzil wixii u dembeeyee la soo dejiyey ee dimaha iyo dhiigga ku saabsan ayayna ahayd uma maa nasakhahaa shay wax nasakhay oo aayadana ma jirin saa darteed ibnu cabbaas madhabkiisa waxaa weeyaan mashhuurka ah qofkii qof kas u dila inuuna lahayn wax toobada toobad ma laha ah, ilaahay waa diiday xadiis baa ku soo arooray qofka qaatilka ee mu'min dila in la siiyo muxuuha toobad ka toobad aqbalo ilaahay waa diiday ibnu cabbaas sidaasuu qabaa jamhuur ulculamaa iyo riwaaya ibnu cabaas naftirkiisa laga wariyaan waxay qabaan inuu toobaddu ay furan tahay oo wax hortaagan aysan jirin haddayna ka soo bixin qorraxda maqrib ama qofka qarqaraysada iyo sakaraad una qabanin toobaddu maftuux weeyaanu aayado kale iyo nusuus kale ayaa iyaguna deliishanayaan qaarkood soo socda وxadثna mحamed بن مثنى وبن بشhاaر qال xadثna mحamed بن جعفر xw xadثna إسحاq بن إبراhيم أخبرna النضر نضر بن شmayl qاla جamيعا xadثna شعب بhda الإسناad في xadيiثi iبن جعفر mxamed بن جعفر xadiikiisa waxaa ku sugan نزلت في آkhiri ma أنزل aayaddan way soo degtay wixii ugu dambeeye lasoo dejiyo ayaday ka mid aheyd yani quraan baa ka dambe laakiin aayadaha ka hadlaya dhiigga qofka oo la daadiyo iyo cuquubada iyo xurmada uu leeyahy arrimahaas wey wa fii xadiiثi النضر inahaa lamin aakhiri maa unzilad waxyaalihii la soo dejiyey aayadihii soo degay kuwa ugu dambeeyay ka mid aheed qaala xaddaana moxamed ibn muhanna wmoxamed ibnu bashaar qaala xaddaana moxamed bnu jacfar xaddaana shucba can mansuur ibn muctamir can saciid ibni jumayr ibni nufayr qaala wuxuu yidhi amaranii cabduraxmaan ibnu abza ayaa wuxuu i amray an as'ala ibna cabaas cabdullahi ibn cabaas inaan weydiiyo cabdiraxmaan ibnu abzana waa saxaabiyun saqiir ra'a nabiya sala allah alay wasalam sa'ala ibnu cabaas waa ninkii cumar radi allahu canhu markii ninkii madaxda ka ahaa maka uu magaalada maka oga soo tagay oo yidhahda wakiiliga ah oo cumar weydiiyo yidhi iyadoo uga soo tagtay magaaladii maka ood imaam oga dhigtay ibnu abza buu yidhi waman ibnu abza markaasuu wuxuu yidhi waa mawla mawaalidaanada ka mida ah. nin mawlaad oga soo tagtay magaaladii markaasuu wuxuu yidhi waa nin xaafid bikitaabi illaahi caalim bilfaraa'id kitaabkana waa yaqaana qur-aanka faraa'ishana waa yaqaanaa markaasuu cumar isqabtay radi allahu canhu uu yidhi nabigaa maqan calayh salaam asagoo leh in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaam wa bi biaakhariin annahu sa'ala ibna cabbaas buu weydiiyey can haatayni an as'ala inaan weydiiyo ii diray ibna abza ibna cabbaas can haatayni alaayatayni labadan aayadood inaan weydiiyo labadan aayadood see la kala dhahayaa qofkii qof dilaa naartu ku waari aayadan leh iyo qofkii wax dilaa ama shirki la yimaada ama zina ku dhaca toobadiisa way furan tahayoo ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan aayadahaasee la kala dhahayaa fasa'altuu waxaan su'aalay ibna cabbaas faqaala wuxuu yidhi lam yansakhaa shayun aayaddan mxuu yaqtul muuminan fii suurati nisa ku jirta wax nasakhay ma jirto wa can haadihi alaaya aayaddanhadii baan idhioo waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar kuwa aan ilaahay subxaanahu wa tacaala u sharig yeelaynin ee maciisa aan ilaah kala caabudaynin wahum cibaadu raxmaankii baa laga soo hadlaayey walaa yaqtuluuna nafsa alatii naftiina aan dilayna xarama allahu ilahi u xarama ilaa bixaqi lagu dila mooyeene walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa afaama yudaacaf lahu alcadaab wayakhlud fiihi muhaana aayadda ayadaana waxay ka hadashay ilaa man taaba shaahidku waxaa weye ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay sayi'aadkooda xasanaat baa ugu bedelaa qofkii toobadkeena qaala wuxuu yidhi nazalad waxay ku soo degtay aayaddan dambe sheegayso fii ahli shirki ah, markay ku soo degtay waxay ka hadlaysay dad mushrikiin ah oo deena shirkigii ka baxay oo islaamay in dembigoodii la dhaafi oo toobadooda la aqbali oo alislaamu yajubu maa qablahu islaamka wixii ka horray u baabi'inayaa iyay aayaddan ka hadlaysaa qof mu'mina isagoo diinta yaqaano qof dilay ka asagu toobad ma laha saas u kala qaaday xaddaanii haaruun bn cabdillahi alxamaad qaala xaddaana abu nadar haashim binu qaasim alleyfi xaddaana abu mucaawiya yacni shaybaan can mansuur bn muctamir can saciid bni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi nasalad hadi alaaya bimaka aayaddan horta maka kusoo degtay oo wuxuu la aaday masalatun markii u imaado tacaarud markuu imaado bayna nasayn laba nas markay istacaarudaan masaaligta la qaado waxaa ka mida ah maslaku ljamci hadduu suuroon waayo maslaku tarjiix hadduu suuroon waayo maslaku naskhi oo la fiirinaayo mid ka horreeyey mid ka dambeeyey kadib waa kuu xaafid ibnu xajar leeya tawaquf marka wuxuu leeyahay waxaan haynaa labadan aayadood mid horraysay ee mid dambaysay middii horraysay waa la nasakho midda dambaysay ayaa nasakhay buu inkastoo mutaqadimiintu ay nasakh ku magacaabi jireen waxa ay culamaau usuuliyiinna mutaakhiriin ay ku magacaabaan muxuu ahaa alkhaas walcaam oo caamba ayadda hore ka hadlay ahayd kadibna waa la khasisay waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar ayadaa marka kusoo degtay ilaa qowlihi munhaana faqaala almushrikuun mushrikiintii baa waxay dhaheen markii ayadda soo degtay diinta loogu baaqayo soo islaama lalahaa yaa waxay dhaheen wamaa yugnii cana alislaam islaam muxuu naga deeqayaa marka kol haddiiba kuwa ilaahay qayrkii caabuday iyo kuwii wax dilay iyo kuwii zinaystay naar bay ku waarayaan la yidhi oo waxay la kulmaayaan muhaana la yidhi maxaa islaamka uu noo tariy oo ka soo gelaynaa waqad cadalnaa billah ilahay baan u shariig yeelna wax la ekaysiinay waqad qatalnaa nafsa alatii naftiina waan dilla xarama allah ilahay xarrimay wa aatayna alfawaaxisha xumaanoo dhanna waan la nimid faanzala allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey ilaa man taaba qofkii toobad keena oo waa amana diinta alla rumeeya oo wa camila sameeya camalan saalixan kaa asaga ah ilaahay sayiaadkiisa xasanaada ugu badeli soo islaama gaala lala hadlaayay oo islaamka lagu soo gelinayay ila aakhir alaaya qaala faama man dakhala fi lislaam qofkiisa islaamka soo galay wa caqalahu diinta iyo axkaamteeda fahmay oo dunuubta kabaa'irta iyo dhiig muslim wuxuu yahay garanaya uma isagoo garanaya qatala dilaa muslim falaa towbata lahu toobad ma laha buu leh ibnu cabbaas qofka toobad ma leh waxaa weeyaan fii madmuuni almustahzi bidiin illah qof asagoo garanaya xaaraam inay tahay dilka wax dilaya waxay ku his jirtaa hadalkiisa oo laga fahmaya oo ilmaaran yahay inuu diinta ku ciyaarayo oo uu kas waxaan u sameeyey oo uu xalaashanayo dhiigga muslimkaa sidaa darteed kaa toobad ma laha buu leehay xadaana cabdullahi bnu haashim cabdiraxmaan bnu bishri alcabdi qaala xadaana yaxyaa wahuwa bnu saciid alqadaan can ibni jurayjin qaala xadaana alqaasim bnu abi bazata can saciid bni jubayrin qaala qultu libni cabaas waxaan ku yidhi aliman qatala mu'minan <clears throat> Ah, istifaam wey aliman qofka qatala dilaa muumina muumin mutacamidan kas u dilaa min toobatin toobad ma leeyahay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laa maya waa qowlka mashhuurkaa qaala fatalawtu calayh waxaan ku dul akhriyey hadihi aaya aayaddan allatii fi lfurqaan suurat furqaan ku jirta waaladiina laa yadcuuna maca allah ilaahan aakhara walaa yaqtuluun nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ayaddaasi marka shaahidku waxaa weeyaan ilaa man taaba soo kuwa maaha hadday toobad keentaan sayi'aadkiina ila akhir alaaya qaala haadihi aayatu makiya kala faham say u kala horreeya qur-aanka aayadda waa maki maka intuu nabigu maka joogay qabla alhijra yay soo degtay nasakhathaa waxaa naqsada oo ka dambaysay aayatun madaniya aayad madani ah oo ah waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadib allahu calayh walacanahu waacadalahu cadaaban cadiim waa ku waaraya وفي رواية ابن هشام فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب قبله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد qaala cabdun abarana waqaala aqraan xadaana jacfar bn cawn ahbarana abu cumaysin cutba ibn cabdilaahi bn cutba ibn mascuud alhudali almascuudi can cabdilmajiid bn suhayl can cubaydilaahi bn cabdilaahi bn cutba qaala wuxuu yidhi qaala lii ibnu cabaas cabdulahi bn cabaas baa wuxuu gu yidhi taclam ma og tahay wa qaala haaruun isaga wuxuu yidhi riwaayadiisa tadrii ma og tahay aakhira suuratin suuradda ugu dambaysay ibnu cabbaas baa weydiinaya oo ku imtixaanaya ninka ardaygiisaa waa in la yidhaahdo cubaydullaahi bin cabdillahi bin cutwa imtixamaya suuradda ugu dambaysay min alqur'aani qur'aanka oo nasala soo degta jamiican xaalay tahay iyadoo dhan bisinka ka bilow ilaa iyo dhammaadka suuradda iyadoo wada socota soo degtay oo ugu dambaysa qur'aanka ma garanaysaa qultu waxaan idhi ibnacamhaa idaa ja'a nasrullahi waalfatxu wey waa suuraddaas qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas sadaqta rug baad sheegtay waad ka jawaabtay su'aashii si saxaad uga jawaabtay oo mucallimku ardadiisu inuu imtixaamo oo u ogaado fahamka ay fahmeen darsiga iyo cashirada iyo diinta ay fahmeen waa waxa weya waa shay sharci ah oo saxaabada nabigana ay samayn jireen bale rasuulka calayh salaam baa looga dayday ina min ashajari shajara maaluhaa maalu muumin waa kii jireen soo marray geedaha lagu weydiiyey oo qof muuminka shabahaysa geedka timirtaah wa fii riwaayati ibn abi shaybata taclamu ayu suuratin suuradda walam yaqul aakhira ma dhihin xadaana xadaana isxaaq bn ibrahim abu mucaawiya xadaana abu cumaysin wasmahu cutba bn cabdillahi bn cutba almascuudi bi hada alisnaad mila waqaala aakhira suuratin suuradda ugu dambaysa soo degta waqaala cabdulmajiid waqaala wuxuu yidhi waqaalada waa abu mucaawiya ninka la yidhaha abu mucaawiyata oo moxamed binu khaasim ah yaa wuxuu mutaabaceynayaa sanadkaa soo marray ninka abu cumays ka warinaayo ee la yidhaahdo jacfar ibnu cawn ayuu mutaabacaynaya marka wuxuu leeyahay waxyaalay ku kala duwan yihiin waqaala aakhira suurad horta yidhi abu mucaawiya riwaayadiisa waqaala wuxuu kaloo yidhi abu mucaawiya qaarada iska lehe cabdulmajiid bas uu yidhi walam yaqul ma dhihin ibnu suhayl ma dhihin meesha uu ninkaa kale ee sanadkaasi warinaya uu yidhi cabdulmajiid ibnu suhayl cabdulmajiid ibnu suhayl intaasi kala duwan midna aabbihii uu sheegay cabdulmajiid midna magaciisa ku kaaftoomay xadaana abubakr bn abi shayba waisxaaq bn ibraahim wacabd bnu cabdata dabi walafd ibn abi shaybata qaala xadaana wqaala akharaani waxay dheen ahbarana sufyaan ayaa noo warramay can camar buu ka warramay sufyaan bnu cuyayna can camar bnu diinaar can caa bn abi rabax abu muxamed almaki alqurashi mawlaahum can ibni cabaas cabdulahi ibni cabaas ibni cabdilmualib radi allahu canhuma qaal laqiya naasun dad baa waxay la kulmeeyeen min almuslimiina kamida rajula nin bay la kulmeen dad saxaabada nabiga kamidoo la diray oo ciidana yaa waxay la kulmeen nin fii qunaymatin low xogow ari yar wata ari yar tasiiru qalam qunayma xan yaroo ari wataa ninkaasay la kulmeen faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi assalaamu calaykum buu yidhi saxaabadii buu salaamay markaasay dheheen wuu isku qarinayaa bisalaamu calaykum tan gaal isqarinaya weeye fa akhaduu yay faqataluuhu dileen wa aakhaduuhu waxay soo qaniimaysteen soo kaxaysteen tilka alqunayna adigaa yar ee muxuu ahaa ninka u watay iyay nabiga u keeneen fanasalad waxaa soo degtay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina hadhihina qof salaam kugu dul akhriyey oo ku salaamay mu'min ma tid hadhihin qalbigiisa maala jeexin salaamtu waa shicaarka muslimiinta lagu garto assalaamu calaykum aadan baa markii la abuuray ku bilaabay malaa'igtu malaa'igtana u siyaadiyeen marka salaamta islaamka qofka kugu salaama aahiran waxaa la qaadanaya inuu muslim qofkaa yahay saasaa la qaadanaya wanaxnu naxkumu dawaahir wallah yatawala saraa'ir inagu daahirkaasaan xukumaynaaye qalbigiisa waxaasaa ku jiri iyo wuu isgabinayaayo wuu cabsanayaayo waxa adiga laguma dirin taa laguma dirin lasta muuminan hadhihina markaasaa weliba layar eedeeyey oo la canaantay tabtaquuna carada alxayaati dunya baa waxaad raadinaysaan adduunye iyo qaradkeed baad raadaysaan dunya baad raadinaysaan iyo xoolo iyo ari ina qaataan weliba waxaa la yidhi oo la xasuusiyaa waxay iyaguba ahaayeen shalay sooyinkii gaalada ahaa ma oo ilaahay hidaayadii hanuunka ina siiyey kadalika kuntum min qabli famanna allahu calaykum idinkuba shalay saasay ahaydeen ilahay baa diinta inagu manaystay markaadu asagan assalaamu calaykum ina yidhi gaalnimadii hore maxaad uma socotaan wa qara'aha ibnu cabbaas wuxuu akhriyey assalaama assalaama iyo assalama iyo assilma saddexdaasba waa la akhriyaa marka oo taqriiban sida ay leeyihiin culamaa alquraa asalaama waxaa warinaya xamse iyo naafic iyo ibnu caamir asalama asalaamana baqiya inta kale assilmana caasim bin abi najuud hada ma naqaltu walastu ahlan lihada alfan watacrifuuna dalik garanaysaan xadaana abu bin abi shayba qaal xadaana gundar can shucbata xaaq waxadaana moxamed bn muana wbashaar walafdu lilmuana qaala waxay dhi xadaana moxamed bnu jacfar gundar wibnu bashaar moxamed bnu bashaar bin daar walafd ibnmuhanna qaalaha waxay yidhahdeen xadaana moxamed bnu jacfar can shucba ibn xajaaj alwaasidi can abi isxaaq asabeeci camar bin cabdillahi alhamadani qaala wuxuu yidhi samictu albara albara bnu caazib waan soo marray xalay saxaabi ibnu saxaabi inuu yahay yaquul asagoo leh kaanat ilansaaru ansaar waxay ahayd idaa xajuu markay xajka aadaan farajacuu ay soo laabteen guryahay ku soo noqdaan lam yadkhulu lbuyuuta guryaha kamiinay soo geli jirin ilaa min duhuuriha korka kora mooyeen gadaal baa laga furaya gurigii kor baa laga soo galaya oo waxay leeyihi annagoo muxrimiina cirka inuu naga xijaabo ma rabno khuraafaadkooday ka mid aheed qaala wuxuu yidhi faja'a rajulu min alansaar nin reer ansaareeda iyo fidradii iyo caqligiisa ku gartay inaan waxba ka jirin fadakhala min baabihi albaabkiisa caadayaanu ka soo galay faqiila lahu waxaa lagu yidhi fii dalika waxa uu sameeya lagu eedeeyey caadadu baad khilaaftay xataa qaaluu bacduhu waxay dheheen caada la khilaafay cadaab ilaahay bay keentaa bay dheheen nasalu allah asalaama alcaafiya caada la khilaafay caadadu markii sharciga ay khilaafto waxaa weeyaan waa xaaraan waa xumaan waa caayan tahay markii sharciga khilaafto laakiin haddii sharciga ayna khilaafin alcaadatu muxakama alcaadatu muxakama caadadu waa shay oo maaragtay lagu xuguntamo oo lagu camalfalo oo lagu dhaqmi karo haddii shareecada aynan ayna khilaafan walaslu fii caadaatina alibaaxa walaslu fii caadaatina alibaxa waa kii nacam fajaءa markaasa ninkii la eedeeyey fanazlat waxaa soo degtay hadi alaaya biri iyo khayr iyo samafalminna kuma jiro bian ta'tuu lbuyuuta inaad guryaha ka soo gashaan min duhuuriha dhabar ka soo gashaan walaakina albira man ittaqa waatuu lbuyuuta min abwaabiha bali war guryaha birri kaga soo gala baabun fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi fii tafsiiri qowlihi alam yaani liladiina aamanuu alam yani alam yaxdur alam yaxin alam yasil waktu miyaa la gaadhin xilli liladiina kuwii aamanuu ala rumeeyey miyaa la gaarin xilli yahay an takshaxa inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda lidikrillah ilahay dikrigiisa waasee dadka qur-aan lagu dul ahrin la wacdin la waanin een khushuucayna weli sidii la rabay miyaa la gaarin xilligay khushuuci lahaayeen qalbigooda uu jilci lahaa dadka miyaan la gaarin saxaabadii baa lagu canaananayaa fiir ibnu mascuud radiallah an hadalkiisa xadaana yuunus bin cabdillah cala sadafi أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبي عبد الله أن من مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاطبنا الله بهذه الآية وليه ما كان وما دحين وما أهين بين إسلامنا أنا إسلامنا سواء إسلامنا لرب الله وبين أن عاطبنا الله إذ إلهي نوعنا بهذه الآية آية ooma dhexaynin waa ayadee alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubum lidikri illaah wax kale uma dhexayn ilaa arbacu siniin afar sano unbaa udhexaysay afar sano markaad muslimiin ahayn yaa layi waa khushuucdiina maxay u daciifsan tahay maxaad u khushuuci laadihiin alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubum lidikri illah afar sano annagoo muslimiina innagana muslimnimaan ku dhalannay toban sano labaatan sano soddon afartan konton lixdan toddobaatan intaasaan gaaraynaa qalbigeenna iyo khushuucdiisa bal u noqo ilaa inteebaad cabsi qalbigaada ku jirtaa inteebuu qalbigaada ligligtaa marka qur-aanka la aqriyo wacdiga waciidka intee saamayn kugu leeyahay waxaa weeyaan saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad khushuuc iyo cibaado iyo daaco iyo khayr badan hogaansii badan bay ahaayeen naqsiga inta badan xaggeenuu ka ahaaday baabun fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi khuduu ziinatakum yaa bani aadam khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna iyo labiskiinna quruxda qaata ila libaas waxaa weeyaan libaasan yuwaalii sawaatikum wa riishan weeye dharku waa qaarna cawra astur baa loogu talagalay oo buu kuu qarin qaarna waa riish oo qurux iyo jamaal buu leeyahay marka haddaad meelaha cibaadada tegaysaan libaasu ziina isoo labista soo qurxiya markaad xafladaha iyo barsooyinka iyo shararka tagaysaan intaad labisato markaad masaajidka imaanaysaan aad la timaada dhar aan hagaagsanayn sax ma aha khuduu ziinatakum cinda kulli masjid xadaana mxamed bn mashaar xadaana mxamed bn jacfar xa waxadaana abu bakr bn naafic walafdule xadaana gundar xadaana shucb bn xajaaj can salamata bn kuhayl can muslim bn bail can muslim bn cimraan bawdha bail can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal ibnu cabaas wuxuu yidhi kaanat ilmar'atu waxay ahayd haweenayda reer carabta ah taduufu bilbeyti kacbadii dhawaafi jirta wahiya curyaana iyadoo qaawan dhaqan xun bay lahaayeen nimankii maka deganaa qurayshtaha xumsiyiin isku magacaabay yaa dadka kale harowsan jiray carabta kale dharkaa ku soo dambawdeen ee intaasoo sare ilahay ku soo caasideen kacbada kuma dawaafaysaan inaad annaga naga qaadataan inaad isqaawisaan mooyeene idinkoo dharkiina dembigaa wataa kacbada ma dawaafi kartaa maldhihi markay mara waayaan maxay sameen marka intaasaa la soo socdoo xaj baa loo yimide iyagoo qaawan bay dharka iska tuuraan oo weliba dharkaasi dib lagu noqon maayo waa lagu tumanaya oo waxaa la dhihi jiray alwuqiy baa la dhihi jiray dhar la baadiye qashin markaasay deen iyagoo qaawan ay dawaafayaan rag iyo haweenba marka gabadhii way dawaafaysaa wahiya curyaana iyagoo qaawan fataquulu waxay leedahay man yuciirunii waryaa i caariyeeya isiiya tidwaafan calal yaroo ku dawaafoon cawrada aan saarto yaa isiiya tajcalahu ay saarto calaa farjiha farjigeeda hadday weydo ayadoo sideeda dawaafaysaa gacanta maysaari haddii kale maradiiba iyo wara yaro qayda ayay saaranaysaa markaasay dawaafaysaa kacbada kacbadai dawaafi wa taquulu waxay leedahay alyowma yabdu bacduhu aw kulluhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu sidanay leedahay way afuufanaysaa waxay leedahay alyowma maanta yabduu waa muuqanaya bacduhu farjiga qaar ka mida muuqan marada intay balleenkay ku xidhan tahay oo kulluhu marada ma haysto farjigo dhan baa muuqan cawra muqallada famaa badaa minhu wixii farjigeeda iyo cawradeeda ka muuqda falaa uxilu qofna u banayn maayo u xalaalayn maayo inaga fiirina bay leedahay ayadoo dadka iskuu yeeraysa fanazla hadihi alaaya khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war yaa xarimay ilaah ziinadiisa uu soo dejiyey addoomaha yaa xarimay khuduu ziinatakum xidha cinda kulli masjidin wadcuuhu mxuu ahaa naam khuduu ziinata cinda kulli masjid xidha liyi dharkiina xidha qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq yaa xarimiyaa lihi qofka xarimo waaye ayagana waxay leeyihiin markay faaxishada ay xumaantaa la imaadaan waxay leeyihiin aabbayaashaanaan ka hellay intaa waa run aabbayaashaas ay ka hellen waxay khalad ku noqdeen wallahu amaranaa biha qul in allaha laa yaamuru bilfaxshaa baa ilaahay xumaan iyo foolxumo ma amro dadka beenta daaya baabun fii qowlihi tacaala walaa takrahuu ha khasbina fatayaatikum walaa takrihuu ha ku khasbina fatayaatikum gabdhihiinna addoommaha calalbiqaa zino iyo xumaan iyo muxuuha faaxisha ha ku khasbina oo orod jidhkaada ka soo ganacso oo xoolo noo keenaa dhihina ayaad gabadhiba haddii cafiifad tahay haqasbin xadaana abubakr bin abi shayba wabu qurayb jamiican can abi mucaawiya walafdu liabi qurayb xadaana abu mucaawiya xadaana acmash can abi sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdillahi qaal kaana cabdullaahi bnu ubay bnu salool ra'su lmunaafiqiin buu ahaa ninkii xumaaya munaafiqiinta madaxooda ahaa yaquulu lijaariyata low gabadh uu haystay gabadhu addoontiisa aheed laakiin gabadh muslimada wey waana addoon yaa wuxuu ku dhahayaa idhabi orod tagoo fabqiinaa shay'a noo soo raadi kabarogo jidhkaada jirkaada intay xumaanta aad u geyso oo xumaan ku samaysato soo ganacso oo ka soo ganacso mxuuah jirkaada oo wax noo soo raadi uu ku khasbi uu ku ganaaci faanzala allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey walaa tukrihu ha ku khasbina fatayaatikum gabdhaha addoomihiinna cala albiqaa'i zino iyo faaxisho in aradna hadday doonayaan gabdhuhu ay doonaan taxasunan cifo iyo dhowrsanaasho litabtaquu inaad dalabtaan ood raadisaan carad alxayaati dunya adduunyada mataacdeedii alaabadeedii waxaas waman yukrihunna gabdhaha qofkii khasba fa ina allaha ilaah min bacdi ikraahihinna khasbidaa la khasbay kadib hafuurun raxiim wey rufica can ummati alkhada wanisyaan wama stukrihu calayh ummaddan waxaa laga kor yeela waxba loo haysanin wixii khata oona u kasaynin wixii halmaamaan wixii lagu khasbo intaba uguma maaragtay looma qabanayo marka idinkaa dembiilayaala ayagu haddii aad khasabteen qof la ikraaho la khasbay waxba looma haysto xadana abu kamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn xadaana abu cawaanata alqadax can acma sulaymaan can abi sufyaan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdilaah ana jaariyatan addoon licabdilaahi bn ubay bn saluul lahaa yuqaalu lahaa magaceeda la yihahda musayka waukhraa mid kale yuqaalu laha la yihahda umayma ilaa qaarkood lix gabdhood bay gaarsiinayaan lix bay gaarsiinayaan mucaade iyo musayka iyo umayme iyo camre iyo arwa iyo muxuuaha qutayla lix bay leeyihiin imaam nawowi tirinaya gabdhahaasaa jiray fa kaana yukrihuhumaa wuxuu ku khasbi jiray cala zina inay zinaystaan fashakataa waxay u sheegteen daalika khasabkaa la khasbaayo ila nabiyi nabiga calayhi salaam oo ninkii waana khasbaaya xumaan baan ugu khasbaaya faanzala allahu ilahi baa soo dejiyey walaa tukrihuu fataayaatikum cala albiqaa'i ilaa qowlihi hafuuru raxiim baabun fii qowlihi tacala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ulaa'ika kuwaas aladiina yadcuuna ay caabudaayeen kuwii gaaladaha kuwa ay caabudaayeen ee jinni ah ama malaa'ig ah amba ambiyadii ciise iyo cusayriya ahaa yabtaquuna waxayba dalbaayaan kuwa ayaga ay caabudaya ilaah leeyihin daba taagan yihiin ayagaaba yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayagaaba ilaahay ka dalbaaya dhawaasho inay u dhowaadaan iyo waddadii ay u dhowaan lahaayeen iyo khayrkii ku dadaalkiisii ayagaa rabbigood maarata u kala u tartamaya ayuhum aqrab weliba kooda u dhow ayo mid walba wuxuu isleeyahay midka u dhow adii noqo ilaahay subxaana wa tacaala ayaguna ilahay bayba ka dhigaanayaan way daba taagan yihiin xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana cabdullahi bin idriis can ilacmar sulaymaan bin mihraan can ibraahim annakaci can abi macmar cabdullahi bin sakhbara can cabdilaahi ibni mascuud alhudali fii qowlihi caza wajal ilahay qowlkiisa tafsiirkiisii ulaa'ika aladiina yadcuun kuwa ay caabudayaan yabtaquuna ilaa rabbihim ay ka dalbaayaan alwasiila ayuu midkoodii aqrabu usii dhowaa weliba ayuu mid walba midka kale yuu raba inuu uga dhowaado qaala kaana nafaru min aljin aayaddu waxay ka hadlaysaan koox oo jinniga ka mida oo jin ah yaa aslamo islaamay ilaa iyagu waa ka wanina min almuslimuuna min waa ka dhihi jir muslimiin yucbaduuna kuwa la caabudo insi baa caabudi jiray oo magangeli jiray oo wax moodi jiray fa baqiya aladiina kuwiibaa hadhay kaanuu yacbuduuna kuwii caabudi jiray insigahaa calaa cibaadatin jinniga caabudidiisii bay ku hadheen waqad aslama walxaal qad aslama annafaru kooxdii min aljinni jinnigeenna ayba islaameen oo ilaahay u dhowaanayaan oo xag allahay u sii yaacayaan markasta wax la yaabla maaha qof rabbi caabudaaya oo addoona oo rububiya ilaahiyada rabbi baarta ku taxan ku xidhan in qof uu wax moodo oo uu wax ka tuugo xadaana abu bakr ibn naafic alcabdi xadaana cabdiraxmaan ibn mahdi qaala xadaana sufyaan athawri can axmed sulaymaan bn mihraam can ibrahim annakaci can abi macmar cabdulahi bn sakhbara can cabdillahi bn mascuud alhudali radi allahu canhu fii qowlihi tacala ula'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila aayaddaas qaala wuxuu yidhi kaana nafaru min alins koox insi ah bini aadamah yacbuduuna waxay caabudi jireen nafaran koox min aljinni jinni ah fa aslama nafaruu min aljinni kooxdii jinnigeed baa islaamtay wastamsaka alinsu insigii wuxuu ku dhegay bicibaadatihi jinnigii muslimkaa ah inuu weli siday usii caabudo oo u yeedho ka cabsado fanasala waxaa soo degtay ulaa'ika aladiina yadcuun kuwa ay caabudayaan yabtaquuna ilaa rabbihim rabbigood bay ka dalbayaan alwasiila قال xdثnي بشhr بن khالد أخبرna محمد علي بن جعفر عن شعبة عن سليمان بhذا الاسناaد قال وxadثnي حجاaج بن شhاacر قال xadثna عبدالسمد بن عبدالوارث قال xadثnي أbي عبدالوارث بن عبدiسمد قال xadثna حuسين xusein ibnu dakwaan almukatab almuallimna almuallimna waa la yidhahdaa mukatab yani saaxibu alkataatiif iyo mucallim waa qur'aan can qataada bni dicaama asaduusi can cabdillahi bni macbad azimani can cabdillahi bni cutbata can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu fii qowli ulaa'ika aladiina yadcuuna yartaquuna ilaa rabbihim alwasiya aayaddaas qaala wuxuu nasalat fii nafarin min alcarabi koox reer carbeed oo kaanuu yacbuduuna nafaran min aljinna caabudi jirtay fa aslama aljiniyuuna kuwii jinniga way islaameen walinsu insigiina aladiina kaanuu yacbuduuna caabudi jiray laa yashcuruuna waxba ma ogo khabar maalgish wey niman saxaabo noqday nabiga ku xidhmay ilaahay rumeeyey caabuday ayay haddana weli daba taagan yihiin fanazlat ulaa'ika aladiina yadcuuna ila rabbihim wasiira marka doqonnimo weeyaan adiga rabbigaa ah waasida igama baxayso toos u caabud ilahi subxaana wa tacaala waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci ila dacaan fii suurati bara'ata walamfaal walxashr suuraha saddexda albaraa alanfaa iyo xashr iyo waxay ku soo degeen ay magacyaha ay leeyihiin kale xadaana cabdullahi bn muiic qaala xadaana hushaym ibnu bashiir alwaasidi can abu bishrin jacfar bin alwaxshiya can saciid bni jubayr qaala qultu libn cabaas baa waxaan ku yidhi suuratu tawba suuradan soo suuratu tawba maaha qaala wuxuu ah tawba tawba ah ma tawba iyadu in yar bay kaga hadashay wcala alaaati aladiina kullifuu nimankii saddexdaa kacab iyo hilaal iyo muraara ayaa toobadkeenkooda laga laga hadlay ee ayadu suuradda inteeda kale fiiri qaala bal hiya alfaadixa toobad maaha keliyae waa faadixa wey waa tii dadka fadixeeraysay ee munaafiqiinta bannaanka soo dhigtay ee ceebaysay hadalkay ku hadlaan iyo cayda muslimiinta iyo ibabla'aanta ay wadaan oo bannaanka soo dhigtay maa zaalad kamayna zuulin tanzilu inay soo degayso suuraddani wa minhum wa minhum ay soo degayso ah, waminhum aladiina yuduuna الnabiy waminhum man yalmizuka bisadaqaat waminhum man caahad allah ay munaafiqiintii bannanka la soo dhigi xataa dannu waxay u maleeyeen allaa yabqaa mina axadun qafla inuuna harhaynin ilaa dukira fiiha in lagu sheegi doono suuraddan waxaa dadkii u maleeyeen in qof walbaba wuxuu yahay ceebtiisa lagu sheegi doono ayaa laga baqay faadixa weeyaano munaafiqiintiiba ceebaysay qaala qultu waxaana suurat lanfaal haddaba suurat lanfaal ka warran qaala tilka suurat lbadr suurat lbadr wey suuratu bader bilow horeba yasaluunka cala alanfaal qul ilanfaalu lilahi walrasuul waxay ka hadlaysaa waa haniimadii bader bay ka hadlaysaa iyo dagaaladii bader dhex maray muslimiinta iyo gaalada dhex maray ayay ka hadlaysaa suuratu bader baa la yihahdaa qaala wuxuu qultu falxashru suuratu lxashri ka warra iyaduna qaala nasalat fii bani nadiir fii xashri bani nadiir nimankii yuhuuddaha ee bani nadiir ahaa raridii la raray iyo qaxdii la qaxiyey bay ka hadlaysaa oo intii laga qaaday magaalooyinka markay nabiga shirqooleen rucbi agaga ilaahay qalbigooda ku tuuray yuqribuuna buyuuta baydiim aydi muminiin gacmahooda ay guryahooda ku dubinayaan udbihi jujuminayaan waa kay qaxeen oo cararayn suuratu banadiir baa la dhahaa baabun fii nuzuuli taxriimi alkhamri xamrada xaaraamiyeelideeda la xarimay aayadihii ku soo degay xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cali bn mawsir can abi xayaan wasmahu yaxya bnu saciid abi xayaan can ishacbiyi caamir bnu sharaxiil shacbi can ibni cumar cabdullahi bn cumar bn khaaab qaala khaaba cumaru cumar bnu khadaab baa khudbeeyey calaa mimbari rasuuliillaah mimbarka nabiga calayhi salaam buu ka khudbeeyey faxamid allah wa atnaa calayh markuu amiirkaa wey ilahay intuu ku xamdiyo u ammaanay uma qaala ama bacdu xamdiga iyo farahaas iyo ammaanta muqadimada qiimaha badan kadib alaa hooyaay dadow wa ina alkhamra khamradu nasala waa soo degay taxriimuha xaaraam yeelideeda la xarrimay markii u dambaysay inama alkhamru walmaysa walansaa walazar rijs min camali shaydaan la yidhi aad loo fogeeyey xurmadeeda iyo xaaraamnimadeeda waxay soo degtay yowma nazl maalintuu taxriimka soo degay wa hiya min hamsati ashyaa shan shay baa laga samaynayey min alxindati burka waa laga samayn jiray washaciiri qabandida watamra timirta iyo wazabiibi zabiibka iyo walcasari malabka intaba waa laga samayn jiray waxyaala mamacaan oo xalaala oo ayiba yaa laga samayn laakiin dhibaatada xaga ka timid waa la khamiirinaya ilaa dadka ay waasho oo maskaxda dadka tagsiiso oo daruuriyaatulkhamsa mid ka mid ah oo muhimah oo caqligiia meesha uu ku tago halkaasay marka xaaraannimadu ka timid cilladu waxaa weeyaan taxriimu lkhamri assukru weeyaan haddii sukrigaa la waayo khamradu ay kala degto sideed u kala degto xukunkiina meesha waa ka baxaya oo xalaal bay noqonaysaa walxukmu yaduuru maca cillati wujuudan wacadaman shantaasaa laga samayn jiray marka haddhihi waxaan waa wax fiican oo waxaa weeyaan dhibaato ma keeno oo sheegana xaaraan noqoni xaaraan waxa keenaya waxaa weeyaan caqligu waxaan wax ma yeelaya maskaxdigu ma bedelaysaa mulayfa qofka ma ka dhigaysaa maankiisa iyo caqligiisa qofka ma dhaawacaysaa kol hadday haa tahay wax yarba aad ka isticmaashideen waxaa weyaan xaaraam weyaan khamr weyaan waa kan fiihi qaacida kuliya qaacida kuliya cumuumka nabiga calai salaam wuxuu yihi waalkhamru khamro maa yoladii waa waxa khaamara alcaqla caqliga daboolaha min alkhimaar waxay hogoobtay madaxa haweenka saara khimaar la dhahaa marka caqligii buu daboolayaayoo qofki caqligiisii shalayta caqliga lahaa waa kan waxaa weeyaan waxuu noqonaya doqod wuxuu raba ku hadli meeshuu raba ku xaari iska dhadhaxaya munaafica adiga daadinayu noqonaya marka walkhamru maa khamara alcaql ama ha ahaado wax la duugo ama wax la cabo ama wax la ursado ama wax laisku duro wuxuu ahaaba ahaadee alkhamru maa khamara alcaql wa ashyaa buu leeya cumar saddex shay waditu waxaan jeclaaday ayuha naasu dadow mimbarkii buu taaganyah ana rasuula allah nabiga calayh salaam kaana cahidayga leelah inuu noo dardaarmo fiiha alaatadaas saddex shay nabiga inuu noo dardaarmo oo si fiican noogu dardaarmo noo bayaana aan jeclaan lahaa aljadu masalat ljad hadduu qof dhinto oo qofka uu ka tago muxuu ahaa uu jad yahay wow yahay maca alikhwa miyuu dhexlaya ma keligii baa dhexlaya qaybaha uu ku dhexlay jadka cilmulfaraa'id baa aad looga hadlay masaa'isha ugu adag bay ka mid tahay fiqigana marka laga hadlaayo saddexda xaraf ee jiilka ka bilowdo jad iyo jurmuuq iyo jabaa'ir ay dhahaan aljaddu masalatuljad waxaan jeclaana in la cadday walkalaala kalaaladuna kalaabaduna waa man laa asla lahu walaa farca qof baa dhintay asali farac midna male xawaashi iyo walaalo iyo dadku xeeran iyo un buu leeyahay dadka noocaasaan ayaa dhexlaaya wa abwaabun iyo baabab min abwaab riba ribada baababkeeda ka mida ayadana qaar waabna garanaynaa waan fahanaye qaar baan jeclan lahaa in si fiican loo xasbiyo saxaabada qaar ay hadal ka keeneen ribaau lfadli ribada la yidhahdo ama ribaau nasiya wa taxriimuha ijmac laa khilaaf bayna saxaaba muran kama soo dhexmarinba laakiin ribaau oo laba shay oo muxuu ahaa isku jinsi ah la kala badiyo ah ribaa lfadli ayaa kaasay saxaabada ibnu cabaas radi allahu canhu laga sheegay inuu yidhi maxaa laa riba ilaa nasiya xadiidkii usaama binu zayd uu ka wariyey ayuu dariishaday markii dambena haddii saxaabadii iyo diladii kale uu ka soo dhaqday ibnu cabaas radi allahu canhu wa ardaah taana waa jeclaan lahaa buleeh marka ribada bianwaaciha markii dambe waxay noqotay waxaan muran ka taagnayn ribaa lqardi midda la dhihi jiray jaahiliyada riba aljaahiliya ilahay uu yidhi laa taakulu alriba adcaafan mudaacafa iyo riba lbuyuuc oo u qaybsantay riba nasiya iyo riba lfadli jamiica anwaaciha muxaramun binasi lkitaabi wasuna waijmac lumma markii dambe muran kama dhicin waa laga baxay وxadثna abu qurayb mxamed بن الcلاء أخbarana iبn idriis cabdالlah بn idriis alawdi xadaثna abu xayaan yaحya bn saciid can الshacbiy caamir bn sharaxiil can ibni cumara qaal samictu cumar bn khadaab baa maqlay calىa mimbari rasuuli الlah nabiga mimbarkiisa asagoo saaray sal ly slam yaquulu leh ama bacdu intaa kadib xamdigii iyo tanihii baa horreeyey haddee ayuha naasu dadow fa inahu nazla waxaa soo degay taxriimu alkhamri khamrada xaaraannimadeedaa soo degtay wahiya min khamsatin shan shay baana laga samayn jiray waadaas min alcinabi waltamri timir walcasali malab walxinda xinda iyo washaciir la qurmiyey oo la qamiiriyey walkhamru khamradeesa waxaad ogaataan inay tahay maa khamara alcaqla caqliga wixii daboola wajidtu waxaa jeclaysay ana rasuula اllahi sala اllah alay wasalam kaana cahida ilaynaa ee wasaa ilaynaa tawsiyat wasiya inuuna dardaarmo fiihina alaatadaasi cahdan wasiya iyo caddayn nantahi ilayha aan ku kala hadhno yacni wasiyo aan ku dhammaanno oo aan isku waafaqno oon khilaaf iyo muran midna nala marin yaan jeclaan lahaa nabigu waa caddeeyey calayh salaam laakiin fahamkii ayaa lagu kala tegsanyahay aljaddu waalkalaalatu wa abwaabun min abwaab iriba saddexdaas waxaddaana abubakr bn abi shayba xaddaana ismaaciil bn culayata ismaaciil bn ibrahim almaqsad xadana isxaaq bin ibraahim alxandali abarana ciisa bn yunas min abi isxaaq isbeci kilaahumaa can abi xayaan yaxya bnu saciid bihada isnaad bimil xadiiihima hayr ana ibnu culayata ninka ibnu culaya layihahdo waa ismaaciil bn ibraahiime fii xadiiihi waxaa ku sugan alcinaba cinabkii buu shanta ku daray kama qaala ibnu idriis cabdulahi binu idriis lowdii riwaayada hore siduu yidhi oo kale wa fii xadiii ciise iyaduse ciisa binu yunas riwaayadiisa azabiib buu yidhi meeshay cinab uu dhihi lahaa waa isku midade zabiib iyo cinab shajaratulcinab baa shajarada la dhaha geedka midhiisuna zabiib baa la dhahaa muxuu ahaa markii uudan weli zabiib uuna noqonina cinab buu soo maraa kamaa qaala ibnu misr buu asagana mutaabaceeyey baabun fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbi haadaani labadan kooxood khasmaani waa laba kooxood oo doodayso ikhtasamuu waxay ku doodayaan fii rabbihi fii diini rabbihi rabbigood diintiisay ku doodayaan qof walbaba wuxuu ku dagaalamay oo ku halgamayaa diintiisa iyo wixii uu isleeyahay diinti rabbi weeye inuu difaaco ku dagaalamo ku dhinto ayuu ku doonayaa labadan kooxood xadaana camr bn zuraara xadaana hushaym ibnu bashiir can abi haashim wasmahu yaya yaxya bnu dinaar can abi mijlisin wasmahu laaxiq min xumaydin can qays bni cubaadin qaala samictu abaadarrin baa maqray alkhifaari jundub bnu junaada yuqsimu isagoo dhaaranaya qasaman dhaar ilaahay wuxuu ugu dhaartay ina haadaani khasmaani ikhtasabuu aayaddan ina haadihi alaaya aayaddan oo ah qowluhu tacaala haadaani khasmaan labadan kooxood ee doodaysa ikhtasamuu fii rabbihim rabbigood ayay ku doodayaan yacni fii diini rabbi bay ku doodayaan qolo walbaba waxay laha annaga xaq ku taagan ayay leeyihiin xagga allah lagu kala bixi doonaa waa la ogyahay qofka xaqa ku taagan waa saxaabada nabiga calayhi salaam ee calaa mishkaati nubuwa wax kusa ka soo qaatay ee diinta allah rumaysanaya wataan kuwan kalena kufaaru quraysh wey way doodeen adduunyada ku doodeen soomaa aakharana waa soo istaagi doonaa innaha nasalad way soo degtay ki ladiina kuwii banaazuu yowma badrin maalintii bader qaswatu bader dagaalkii weynaa intuuna dhicinay sabsabka ahaa ee iltixaamul xarbiga ahaa waxaa ka horreeya waxa la yidhaha mubaaraza mubaarasadu waa horaytan waxaa la dhahaa horaytan baa la dhahaa yacnii intaan dagaalka la bilaabin hor ayaa noo soo baxaya yaa noo soo baxaya ayaa leeyahay saddex iyo saddex baa isku baxday saddex reer banu haashima iyo saddex reer cabdushamsiya ayagoo dhanna waxaa isku dhaha banu cabdimanaaf ayaa laisku dhahaa ayaa isku soo baxday aayaddan waxaa ku dhaaranayaa buu leeyahay abu innahaa nasalad inay ku soo degtay fi ladiina barazuu kuwii u horantalee soo baxay yowma badr maalintii badr isku baxay xamzatu xamza bn cabdimudalib camr rasuulilah sayid shuhada wa caliy ibn abi aalib abulxasan wa cubaydata bnu xaari ibn cabdimudalib saddexdaasa isku baxay saddexdaa waa saxaabo bannaankay soo istaageen ayadaana daandaansiga keenay kufaaru quraysh niman reer ansaarada soo baxay markaase waxay dhaheen war ragga ilmaadeertaa ma aha ee naga soo tallaagooba ee madiine u imaada hanoo soo baxaano annaga beeralooda la hadli mayne ma saas ahaa xamse gacanta taagay caliyun waa taagay cubayda binu xaarif saddexaas soo baxay saddexdaasoo saddex ma ahaa wa cutbatu xagga kale gaalada cutba ibnu rabiica wa shayba ibnaan rabiica baa li labadaas ibna rabiica laba walaala walweliid cutba weliid oo wiilay dhaleena oo cutbaha uu dhalay saddexdaasna waa soo baxeen waa banu cabdishamsi rabiica binu cabdishamsi weeye saddexdaasi saddexdaas ku baxay waa rag ilma adeeroo labalaba oday kala tirsadaa cabdimanaafna waa iskugu imaadaan laakiin maxaa kala geeyey caqiidadii iyo mabda'ii baa kala geysay mabda'ii baa kala geysay midna waa alla caabud midna waa geeda caabud wey iyo dhagax caabud marka mabaadidaasaa laysku hayaa mid safkii nabi maxamed calayhi salaam iyo xisbigii allow ku tiirsan yahay midna ibliis oo shaydaana suraaqa iska soo dhigo madaxa soo duugtay oo soo istaagay kadibna inii barii'u minkum yidhi innii araa maalaa taroon meesha ka cararay ayaa dabada ka wada iyo abu jahal oo fircawn hadi lumma ah ayaa dabada ka wada xadaana abubakr bn abi shayba xadaana wakiixa xadaana muxamed bn muana xadaana cabdiraxmaan yani jamiican can sufyaan can abi haashim yaxya ninka la yidhaahdo yaxya bnu dinaar can abi nufis laxiq bn xumayd can qays bni cubaadin qaala samictu aba darin aba dar lkifaari baan maqlay radia allahu canhu yuqsimu asagoo alla ku dhaaranayo lanazlat haadani fasmaan inay ku soo dertay saddexdaas saddexdaas bimidli xadiidi hushaym hushaym xadiidkiisa oo kale ayuuna sheegay bicawni illahi tacaala tama saxiixa ama tama saxiixu muslim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin ilahay mahad iskale subxaanahu wa tacaala kitaabka halkaasuu noogu dhammaaday wa hada fadlu min allah wاlminatu minhu subxaanah lahu alxamdu xamda kaiira طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد أحق ما يقول العبد وكلنا له عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الشكر ولك الحمد لا نحصي ثناء عليك anta kama afnayta calaa nafsik intaha alkitaab ayuha alikhwa bacda masiiratin طawiila kitaabkii saxiixa muslimkahaa lilimaam abulxusein muslim bn xajaaj raximah اllahu tacaala waa kitaabka saddexaad ee islaamka ah kitaabka lambarka saddexaad ku jira qur-aanka kariimka ugu horeeya waxaa ku xira saxiixu albukhaari waxaa saddex ku ah saxiixu muslim haadaa huwa saxiixu muslim ilahay baa noo khatimay oo noo taam yeelay innaga awood iyo xeelad aan leenahay ma aha tawfiiqna min allah yay ka ahaato rabbi baana waafajiyey wamaa tawfiiqii ila biاllah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib dadaalku iyo tabartu waa tabar bashar waa tabar bini aadan oo dacfiga sideedaba lagu abuuray oo daciifnimada lagu abuuray waa tabar haddana dacfigaa uu dheeryahay qusuur iyo gaabin iyo xaqii la rabay in la siiyo iyo qaabkii la rabay in loo maareeyo kitaabka tadriiskiisa baxdigiisa iyo mudaalacadiisa iyo muraajacadiisa waqtigii la rabay aan helin oo la siinin laakiin maa laa yudraku kulluhu laa yudraku jumlu wixii aan la wada heli karin lagama wada tago saarata haddaad weydana saan ku huraynin baa la yeelaa marka tabartii gaabneed ee iska daciifkaheed ee addoonkan faqiirkaa uu waday halkaas ay ku dhammaatay ilaahay waxaan ugu shukrinaynaa in kitaabkii aan ka soo bilaabay muqadimadii dheereed soo marinay kitaabu aliimaan kitaabu dahaara uma asalaat waazakaatu walsawm walxaj almucaamalaat muxuu ahaa alnikaax alxuduud alqadaa walaqdiya altafsiir ila almanaaqib kayriha min almawaadiici amaaniya sideedii mawduuc ee waaweyneed ee kitaabku uu jaamica ku noqday ilaahygii waxaa mahad iskale noo khatimay oo noo dhammaystiray ayuha alikhwa naseexadeeda waxaa weeyaan iyo dardaarankaygu inaan alla ka cabsanno subxaanahu wa tacaala kow taqwada ilahay baa wax lagu noqdaa kitaabkan asagaana wacdiyey wacdi iyo waciid iyo waano iyo caqli celin waxba kuuma hadhin kitaabka nin kitaab wato oo daalibulcilmi oo kitaabka watoo raacanayay iyo nin mustamic ahaayoo cilmigiisa dhagaha ku qaadanayay intaba wax badan oo faa'iidaa waa la maqlay oo kitaabka uu noo sheegay oo xadiistii rasuulka ah sala allahu calayh waali wasalam intaa xadiid aan akhrinayna wax daciifa kuma jirin dhammaantood waxaa weye mid laga tegi ma leh mid laga tegi ma jirto mid walbaba waxaa weeyaan waa luqma saayiqa horaa loo leeqayaa oo loo leefayaa waa macaankaas waa xulwigaas waa zulaalkaasi aan maaragtay wax la tuuraba lahayn laakiin kamaa yaquuluuna in saxa tacbiir alkuratu fii malcabina maanta innagay nagu dhex jirtaa goolkeenni ayay kuradu ku jirtaaba kubaddu waxaa la rabaa qof walbow mas-uuliyaddaada inaad qaadato iyo xilkaadii kitaabkan laguma akhrinin nasiino iyo raaxo laguma akhrinin lagumana soo baranin waxaan soo marray fii kitaabi salaat fii sifati salaati اnnebi inuu yidhi yaxya bin abi kaiir laa yusadaaxu lcilmu biraaxati ljism cilmiga laguma gaadho lagumana helo jismi loo raaxeeyey waan daallanahaya kuleelkii gaaris hawo qabo waa jira dhaxamaa soo dhacday waa dheer tahay meesha way fog tahay qofkii intaasi wakhtiga ka qaaday ee ku haray maanta waxaa weeye yowm alxasaad intii intaasi kifaaxday ee wakhtigooda ku bixisayna hanii'an lakum baa ina leh laakiin maxaa la rabaa kitaabka ha la daalacdo kitaabka ha la muraajaceeyo kitaabka dib ha loo soo bilaabo kitaabka dadka ha la gaarsiiyo kitaabkii sheekh culumma aho kitaabkii qaatay ha la noqdo waajibkii isagaa ah idinku nagu soo wareegay ha la guto warafatu alambiyaa ayaa tihiin dhaxalkii nabiga calayhi salaam cilmigii nabiga uu ka tegay weeye cilmigaa isagaa gacan muggeed ha lagu qaato gacmaha layskugu geeyo si dhabaana ha loo xubbaado waxaa intaas oo dhan ka sii weyn alcamalu bima fiih inaan ku dhaqanno waxaa ku dhex jira kitaabka asaga kolley waxaa jirta culamo iyo mashaa'ikh iyo asxaabteeda qiimaha badan oo runtii ayaguna eh, sharaf noo tahay kasoo qaybgalkooda iyo xuduurkooda laakiinse kelimada inaan ku dheeraado sax ma aha eh, adigu intaasaan eh, kaga kaaftoomayaa markaan saxiixu muslim bilaabo wuu ka duwan yahay markaan kutubta kala bilaabo sirtana waxaa weeyaan xanuun gaara iyo murug gaara ugu qabtaanay kitaabkan murugta waxaa weeyaan kitaabkan sheekha anagii sheekh cabdiraxmaan baa dhihi jiray raxmatullaahi calayh tuufi waa la ofsada ku dhintay muqdisho ku dhintay markuu akrin jiray kitaabka sheekha dariiqa aan hadda dariiqadan ku wadan aan ahayn buu ku bilaabay wuxuu isla bilaabay mujalladka koobaad ilaa matrigu waa afar mujallad matriga afar mujallad wey ka koobaad wuxuu isla bilaabay ka saddexaad mujalladka koobaad iyo ka saddexaad buu isla bilaabay aroortii kitaabka labagal buu ahaa innaga maxaan akrinayna saddex habeen yaa allahu afar habeen yaa ummatina mid shanaad baan ku daray soo saa maheen isagu kitaabka sheekhu wuxuu noo akhrinayey maalintii laba jeer subaxii bacda salaati subxi labaiyo tobankii bar waa loo fadhiisan kow casarkiina bacda salaati alcasri mubasharatan waa loo fadhiisanay laba gal ahaa wuxuu isla bilaabay mujalladka koowaad iyo ka saddexaad waa isla dhammaadeen wuxuu isla bilaabay haddana kii labaad iyo kii afaraad way isla dhammaadeen laakiin liman dadkoo dhan ma ahayn sheekhu wuxuu markuu kitaabka bilaabay uu yidhi sidana ku wadeennaayo kow iyo saddex markay isla dhammaadaan muxuu ahaa oo ay labadaa isla dhammaadaan haddana laba iyo afar ay isla dhammaadaan ninkii raba miska dambuun ha imaado miska dambuun ha imaado laba haddaa uu hal cashir qaato ka labaad ee ama saddex iyo afar ah saddex iyo afarta dambe oo galabti la arinaya galabti waa la arin jiray waan sii wadi doonaa waan dhammayn doonaa buui qoladii laakiin labadaba ku taxanta kow iyo laba iskow iyo saddex baa iskula dhammaatay laba iyo afarna waa iskula dhammaatay wayna tafarujeen labadaba ninkii wada ku taxmaayana ku taxmo kii kale ee laba intuu hal cashir qaato galabti bisa imaado laba mujalab u dhammaadana oo saddex iyo afara ah. waxaan ujeedaa kow iyo laba ah saddex iyo afar waa ku dhammayn doonaa buu dad baa marka sidii iska qaatay ardadii waxaan ka wada hadalka waxaa weeye inaad fahantaan fursadda maanta taallo berri ma taallo fursadda maanta taallo berri aan ku xisaabtamin ujeeddada waa saas hadalkan u keenayo ardadii qaar baa si ayinoo yidhahno galab baan imaanaynaayo laba markaan dhammaysan labada kale sheekh wuu noo sii wadi doonaa kuwana waxay dhaheen annagu aan ku wada taxmaynaa kow iyo saddex baa soo dhammaatay kow iyo saddex labaiyo afar waa isku dhammaatay sheekha kitaabka hadduu dhameeyey kitaab intaa leeg oo sheekhu intaa uu soo waday oo labagal ah miyaa oo farxaddiisii iyo khatankiisii la gaaray berri baa isku imaada waan sii wadeennaayo inay adag tahay waad garan karta adiguba sheekhii oo daalay cajizay ayuu kitaabkii dhammaaday qolana laba kitaab laba mujalad u dhamman yihiin laba mujalad ay u dhamman yihiin waa magaalada muqdisho ee caasimatu soomaal meeshaan ka hadlayna marka alxamdu lilah annaga waxaan ilaahay uu fadligiisa na siiyey waama binicmati rabbika faxadi kooxdii waxaan ku jiray labagalka ku taxnay oo noo dhammaaday kitabka aniga kitaabka markuu dhammaaday oon raacashadiisa wadno sheekh horta wuxuu yidhi ardada mid ka midoo fiicnaayo ah firfircoonaa wuxuu yidhi hebelow labada mujallada kale waa lagu akhriyee u soo akhri sanadkii muxuu noqday sanad naazil uu noqday sooma ardadii mid ka midaa ah lagu wareejiyey fasaxa baa la yar gelayaa ee fasax kadib i imaadu yidhi ardaygiina fasax baan gelaynaayo waa madaalanahay intii fasaxa lagu jirana dagaalkii weynaabaa dhacay waanki wey soddon iyo afar sano ama soddon sano ka hor waxaan ka hadlayno inta badan meeshaan joogta ayaan dhalaninba aan ka hadlayno halkiibay yaa lagu qaxay wixii ardadii qaar laba mujalad bas ay wataan qaarna kitaabka u dhammaaday macnaheeda hadalkaa waxaa weeye waan akhrisan doonaa waa iska loxjiidan doonaa meel baan ka dhadhegaysan doonaa qiila waqaaladaas iyo taswiifaadkaas iyo cajiskaasi iska ilaaliya meel laguma gaaro ogaanteed xaraarada kuleelka socodka gaajada dhibka mugdiga xanuunka colaadda inaad intaba jiidhaa la rabaa saad u gaadho meeshaad raadinaysa ilaa ku raalli noqo haddee aqoon yari iyo cilmi yar ku raalli noqo wxuu cilmigu mar walbaba uu dadka ku yaryahay haddana ka aan dadaalin waa kusii yaryahay marka intaana waa iska nugta yaruu raba inaan inii sheego sheekhaana kitaabka noo akhriyana waxaan leeyahay raxmat ullahi calayh allahuma akfir lahu allahuma kfir lahu warxamhu wacfu canhu wacaafiih culammadannadii mashaayikhdaanada faraha badneed een cilmi xadiid kas dhegaysanay ee qaarkood ijaazada loo siiyey sheekh sheekh moxamed amiin uu ka mid yahay caalinkii maka iyo sheekhii masjidulxaraam ee isagana ijaazada nagu siiyey kutubu sita o idil asagana wuu dhintay raxmatullaahi caleyh raxmatan waasica mashaayikhdaanadii faraha badneed aan ka faa'iidaysanay cilmu rijaal uu ka mid yahay sheekhana cabdilmuxsin waa albasw libaas asixa walcaafiya asagana ilaahay subxaana wa tacala dembigiisa ha dhaafo jannatlfirdowsana hagele faatimana ha wanaajiyo dhammaan culamadaanagii mashaaikhdaanagii qof kasta wuxuu noo faa'iideeyey een ka faa'iidaysanay ha yaraada ha badnaate noocuu ahaadaba xidhiir kastaba ha la lahaado kitaabkane ayagana waxaan leenahay jazahum allahu khayra wabaaraka allaahu fiih intaas hadalkay kaga baxay waxaana ku soo dhowaynayaa walaalaha ka soo qayb galay waxaana na fadhiya asagana culammadan waad garanaysaan sheekh cabdiqaadir budul waa daaciya ka mida culammada runtii mashhuurka ka ah waddanka weliba magaalada naakuru markaskeeda iyo dacwadeeda gacanta ku haya sheekh maxamed diyaad isaguna waxaad garanaysaa taqaanaan wuxuu ka mid yahay ragga culammada ducaadda ah firfircoon ee dacwada khayrka garab taagan waad aragtaan sheekh cabdallah sheekh cali gadeere imaamuna asheekh xuseen cabdallah wa akuuna sheekh bashiir xasan eh, eh, cabdiraxmaan wa sheekh bashiir colaad mashaayikhdaasoo dhan qiimaha badan dhammaan waan salaamayaa waxaa horteeda ka muuqda asheekh alqaari almuqri asheekh eh, cabdiruus cabdalla aadam oo ah sheekh ku haysta alqira'aat alcashara qira'aat alcashara bisanadin mutasil ilaa rasuuliillah ilaa jibriil ila allah intaba ku haysta isaguna runtii wuxuu nooyahay magaalada marti buu nooyahay waxaa waxaan rajaynayaa in cilmigiisa iyo qur-aankiisa laga faaidaysan doono aad baana ugu oomannahay cilmu lqiraa'a oo runtii hadda ka bilowday wixii soomaalidu ay tahay qabiil qur-aanka ku caanbaxay laakiin qiraa'aadkii hadda muqdisho iyo hargeysa si caadi oo dardar ah uga socdaa iyo soomaali oo dhan magaaladeena gaarsiiyo waddankeennana waxaan rajeynayna iyadana culimmada quraada ah in laga faa'idaystaan rajeynayna sheekh tafadal hor soo fadhiiso sheekh cabdiruus eh, jazaahu allahu khayran fadlan soo dhowaada inkoo idilba intii ka soo qayb gashay kitaabka ardadii u sabirtay intaasi fadhiday ila kifaaxday garabka iyo gaashaanka ii ahaa waxaan leeyahay ilaahay cilmigiina naafica ka dhigo qalbigiinnana ha ku sugo kitaabkaasi iyo cilmigaasi culummadii laga aflaxana allah inaga dhigo kitaabkaasna waa inii ijaaseeyey nin kasta oo kara waa inii ijaaseeyey laakiin sanadka kitaabka ninkii ii imaada oo yidhahda kitaabka waan akhrin rabaa oo sheekh baan ka noqon rabaa umbaan siin doonaa sanadka kitaabka almutasil ilaa saaxib alkitaab imaam muslim ilaa rasuuli illahi sala allah aleh wasalam wallah aclam bilah towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina maxamed